subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegantahay afarylabaatanka bisha tobnaad labada kun saddex qodobada saakii aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka hirshabeelle waxauu ka hadlay dagaalada markaasi dhibaatada u geystay dadka deegaanka ee ka socda deegaanada hoos yimaada magaalada cadadale ee gobolka shabeellada dhexe iyo sidoo kale khilaafka xoogan ee ka taagan dhismaha golaha deegaanka ee maamulkaasi uu yeelanaya degmada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa arrintaasi si kul uga hadlay xilli maleeshibeeleed ay xirteen qaybo ka mid ah wadooyinka gala magaalada jowhar sidoo kale waxaad barnaamijka falqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan magaalada diinsoor ee gobolka baay weli waxaa ka taagan xiisad u dhexaysa dadka deegaanka iyadoona halkaasi la soo sheegayo in laga cabsi qabo inuu dagaal ku dhex laba maleeshiyo beeleed ee la sheegayo in magaalada ay isku hor fadhiyaan kadib markii maleeshiyo beeleed ay dileen gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmadaasi oo maalmo ka hor xilka laga qaaday qodobadaasi wixii nugu soo kordho ayaa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale falqaynta wararka wanaagsanaydiyo bilaash iyo tacab xilmi lagu dadaaliyo midnima loo dareeray dunidaad arkaysaan duurba horumar gaadhay dalag beerash iyo tacab xilmi lagu dadaaliyo midnima loo dareeray dunidaad arkaysaan duurba horumar gaadhay heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falqeynta wararka haddaan eegno maamul goboleedka hirshabeelle deegaano ka tirsan eh, gobolka shabeelada dhexe waxaa ka taagan eh, dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka dagaaladaasi oo sababay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac barakac aad u xoogan iyadoona marba marka ka dambeysa laga soo sheegaya dhacdooyin la yaab leh dowladda federaalka soomaaliya waxay ciidamo u dirtay ama ay sheegtay inay ciidamo kala dhex dhigayso ee eh, maleeshu beeleedka ku dagaalamaya gobolka shabeelada dhexe gaar ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada cadalle ee gobolkaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka hirshabelle oo la hadlay radio kulmiya ayaa waxa uu sheegay in maamulka hirshabelle uu horey ciidamo kula dhex dhigay laakiin dadka deegaanka ay weli dagaaladaasi ay ku soo lalaabteen islamarkaana ay ka shaqeynayaan shakhsiyaad doonaya in ay markaasi dadka deegaanka ay iska horkeenaan sidoo kale wasiirka waxa uu ka hadlay khilaafka xoogan ee ka taagan dhismaha golaha deegaanka iyadoona maanta ee magaaladaasi laga daahfurayo ee dhismaha golaha deegaanka magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka hirshabelle wasiirka waxa uu sheegay in si saxa ah loo qeybiyey golaha deegaanka dhismaha magaalada jowhar hase yeeshee weli ay tabashooyin qabaan qaar ka mid ah beelaha dega degmadaasi waxuuna sheegay in markaasi ay ku dadaalayaan sidii ay u xalin lahaayeen duleedka magaalada jowhar waxaa la sheegayaa in maleesho beeleed ay dhigteen eh, halkaasi jidgooyooyin markaana gawaari aad u tir badan ay ku xayiran yihiin wadada xiriirisa jowhar iyo sidoo kale muqdisho kuwaasi oo diiday in ay galaan magaaladaasi isla markaana haatan eh, weli ay socoto waawaanta lagu xalinayo eh, sidii xal looga heli lahaa in gawaaradaasi ay gudaha u galaan magaalada jowhar wasiirka oo la hadlay waryahana saciid waxa uu yidhi eh, waa maad santahay eh, adigii saaxiibadeyda kale oo radio kulmiya waad islaamaya islaan kadib su-aashaas eh, waa su-aal muhiim dadkuna dee sugayeen degmada jowhar oo caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ah waxaa loo sameynaya golo deegaan waxaana ku kulansan dowladda hirshabelle oo dhama isku waafaqsan waxaana insha allah oo dhaqan geli doona shtimaankan golo deegaan oo doorasho ku yimid waana bilowna hawshii waa ku jirnaa wax caqabaduna kama jiraan way socotaa hawsha insha allah faa-iido noocee ayay markaa degmada jowhar leedahay in gola goladaygan loo sameeyo aada iyo aad ay iido ugu leedahay dad doorasho ku yimid oo matalaad bulsho haysta oo ka turjumaya deegaanka iyo degmada gudaheeda iyo nawaaxiga degmada jowhar ayaa counsil loo sameynaya todoba iyo xubnood ah waxay dooranayaan maayarka iyo ku-xigeenkiisii marka waana dad bulshada matalaya oo aan magacaabis ku imaanin oo dadku ay doorteen dadku dad ay doorteen waa fahmi kartaa muhiimada ay leeyihiin waxaa soo baxaya warar sheegaya in khilaaf uu ka jiro qaabka loo xulayo golaha deegaanka ma waxaa taagan qaab eh, ay mudneed in loo xulo oo aada idinku gifteen maya anaga eh, eh, sidi sidii loogu talagalayo sharcigu waxaan xulaynay xuleynay waxaana soo xulayay bulshada nabadoonada iyo dadka axlaaqda oo cilmiga ah matalaad bulshoo qof ku imaanaya bulshadii dooranaysa soo xolanaysa door noocee ayay wasaaradda arrimaha gudaha ku leedahay marka dhisida golahan deegaan technical inay ka shaqayso inay siyaasad ahaan ay maamusho dhismaha inay eh, qorshayaasheeda sida loo dhisaayo iyo time wax in abaabulka iyo isku xirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose layihahdaa dawladda hoose deegaanka jowhar in la doorto waa shaqadeena keliya mandhikaan u leenahay waxaa soo baxay warar sheegaya in qaar ka mid a ah dadka deegaanada hirshabeelle in ay xirteen wadada gasho magaalada jowhar oo ay gadood ka sameeyeen qaabka loo xulay warkaas ma maqal baan warkaas adaa ii sheegaysa mama maqalbo ma dhicin karta waayahay eh, maamulka hirshabeelle maxaa uga degsan deegaanada kale ee xurta ah iyo degmooyinka maamulka sidoo kale in la wada dhisay in laga shaqeeyo in la hormariyo meel walba waan shaqada waa hadda degmada johar iyo degmooyin kalena waa dhisi doonaa degmooyinkala xorey o dhanna maamullo ayaan u sameynay hadda ka shaqeeya maxaa idinkaga degsan marka caqabado eh, golaha deegaanka oo kale hadday idinka soo wajahaan sidaad u maarayn laheedeen qorshe loogu talagalay caqabadaha lagu xaliyaa jira dadka maamulka ah oo talada hayaan ka shaqeyn doona insha allah dad u tababarno arrimahaas qaabilsana jiro ka shaqeeya hawsha uhm. wasiir eh, waxaa taagan maalmihii lasoo dhaafay colaad eh, gobolka shabeellaha dhexe eh, kasoo noqnoqotay colaadaas iyada bal ka waran deegaanada hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe deegaanada hoostaga degmada cadale waa ay soo noqnoqotay maamulka hirshabeelle muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ku jiray xaalkaasi intay ku dambeysay colaadaas waan maantii kala dhex dhigaysan beelaha nuucadaas waa soo laalaabatay eh, meel mataqaanaa hadda la dhihi karo meel hebela ka jirtaana ma jirte waa deegaankaas cadale ka jirtaa cid oo si gooni u maamuleysaana ma jirte waxay ka jirtaa degmada cadalo baaq badanna waa ka dirnay taba badanna waa ka qabanay division waa ka qabanay gublo waa ka dhignay haddana kama caajisayna waa sii wadeynaa mar kalena waxaan leenahay walaalayaalow colaad wiil ku dhintay wiilkuma dhashay xabada joojiya wada aqbala dad walaalahaa tihiine in siiyo oo caqabadiisa laga wada hadlo waxa problemka keenaya laga wada hadlo u diyaar garooba insha alla dowladda ay ku horkaci ma muuqataa inaad doorkiina ka gaabiseen maadaama horey heshiisyo cadalo loogu gaara ay ahayd in qofkii qof dila la dilo idinkana aadan samaynina ciidamo soo qabta ee amniga suga ee dadka kala dhex gala maya adeer macaana waa awana laga sugun markaan dagaalka gogol dhigna go-aanaas qaadanayna mm. cagaar kalaa bilowday dadkii dhaqanka iyo qabiilaadka hawsha go-aanka nala gaarayna balamadii way ka baxeen dagaal dib u bilaabeen waa garta maxaad u qaadabeysa marka doorkiinii oo ciidamadii amniga ka shaqeynaya ay usoo qaban waayeen dadka ku shaqada laa way ka shaqeeyaanba waa dad sugidii meesha baabuurta dhacaysa way dileen way xireen qaar xamraa lagu xiray qaar goobtia lagu dilay mm-hmm. eh, operationka hadda ka socda ciidamo hadda ku sugan oo meesha lagu dirirayo kala celinaa dadka iyo aad masmiy ayaa iskale hirshabelle soomale waaya marka eh, hadda guud ahaan deegaanada hirshabelle mashaariic aad ugu talagasheen oo horumarin ah ma jiraan mase la gaarteen maamulka hirshabelle inta badan waxaa lagu eedeeya in dhanka horumarka uu aada uga leeto maxaa loo soobeynaya yaa kuu sheegay waxaas warayso aniga wasiirka arrimaha gudaha degmaana mashaariic ka socdo ma jirto degmooyinka haddii a haddii weydiisana waa kuu tirinaya mashruuc kasta iyo magaciisa iyo meeshuu ka socdo way jirtaa oo mararka qaar waxaa soo baxaa in la hor istaago hay-ado markaa ka shaqaynaya arrimaha horumarinta dhismayaasha iyo waxyaabo kale adeer waa hay-adahe eh, hay-ada eh, la hor istaagay aniga wasiirka arrimaha gudahan ahay hay-adaha mm. waxay ka shaqeeyaan matabaan maxaas aadan yabaal cadala sadexda guduud boqolkuri eh, jaqdaqsi buulo burdo beledweyne bariga hirshabelle o la xoreeyay hay-aduhu ka shaqeeyaan degmo kastaba saddex mashruuca ka socoto ma kuu tiriyaa magacyadooda eedaha la idiin jeediyo hadda maxaad uga jawaabaysaa oo ah in is uu maamulku laftiisu ku sameeyo may waxba kama jiraan way anaga wasiirka arrimaha gudaha maamulka anaa madax kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka hirshabeelle cabdi daahir guure ama eh, cabdi daahir karore oo markaasi ka hadlayay dhibaatooyinka ka taagan deegaano ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kale xiisadda kasoo cusboonaatay dhismaha golaha deegaanka ee degmada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle haddaan eegno magaalada dinsoor ee gobolka baay waxaa ka taagan xiisad udhexaysa laba maleeshiyo beeleed oo la sheegayo in markaasi eh, daliil kala duwan ay ka geysteen gudaha magaaladaasi sida ay dadka deegaanka ay sheegayaan magaalada waxaa la sheegay inay ku kala sugan yihiin ciidamo iska soo horjeeda oo markaasi la sheegay in ay kasoo kala jeedaan beelaha ku dhaqan magaaladaasi iyadoona dadka deegaanka ay soo wajahday cabsi aada u xoogan maadaama laga cabsi qabo in maleeshiyada ay ku dagaalamaan gudaha magaalada arrintaani ayaa imaaday kadib markii maleeshiya hubaysan ay dileen guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada diinsoor kaasi oo mm, xilka laga qaaday maalmo ka hor sida ay dadka deegaanka ay sheegeen islamarkaana loo dilay aanooyin qabiil magaalada muddooyinkii dambe waxaa ka taagnaa isqa qabsiga aanooyinka qabiil ee salka ku haya islamarkaana halkaasi ay ka dhaceen daliil siyaabo kala duwan ay u geysteen maleeshiya beeleed ku sugan gudaha magaaladaasi mas-uuliyiinta degmada oo aan la xiriirnay ayaa inoo suurtageli weyday in aan qadka telefoonka ku haleelno si aan wax u weydiino xiisada magaaladaasi ka taagan iyo dilka loo geystay mas-uulkii degmadaasi hore ugu soo shaqeeyey weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ee aan soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi markay saymuhu da'aan dhirtaa doog lagu arkaa deel baa loox lagu dhigaa diintaa lagu mehersadaa dayuxuu oogada sariyuu dushuu ka iftiimayaa war aan dani kuugu jirin inuu daal yahay la sheeg sidii dawacaa la yidhi dartaa socod aan ahayn dariiquu kaa lunshaa meeshay ka degaan ilkana ilaan carrabkaa damcee dusheennay weli sidii fiintii uga dananayoo codkeedu u daaran yahay ma dayngalow dhiilladii baryahan daa'uus ma arag intii kale duurka iyo kayntay u daqaaquleen shimbira diiqaah ka haray daa'iraha ma gaws hawsadee dukuhus adaal xumaa dafaha buubee ku iyo shalay cirkow dhambaalkaad soo dirtiyo digniintaadaan helo waxaad ka didaan aqaan labada dayrood laxay iskama mid baad duray leedahoo dunyada nugul baad ka tahay geelkaa diday baa layidhi dig iyo qayliyo sawaxan durdure kuma joojiye doohdaa lagu waabiyaa waar bislow saymaha roobka ka tahay saraar iyo guri sanaag qalbiga suran buurta sow si fudud kuma gaadhaye allow soo dhoweey adugu arya aniga naftirkaygu waaqlow waa soo socdhaa kowdhe Eh. waxna waa sidhaalamade eh. samir yeeldha weligii eh. soomaalay ha fuduudaan war cabdilow soomaalidu waa dad siman sinjiga oday waa mid qura sokeeyiya waa xigaal saaxiib iyo waa walaal waxba iskuma seegine siyaasaa kala qoqobay soomaalidii midowdo sahalkii bahayo samaatay weli shawalka horkiisada jari warmadeeyow subag weelku daatay sina uma xumaade waa subax wanaagsane calankana salaama war waxaad ka tagtay lilagu seextow haseexan haseexan haseexan war waxaad ka tagtay soo jeedow si weyluu feeljignow war aan ducaysanna xaalkuma feecnee shacabka reer falastiin ee cadowgu xasuuqayo allaha badbaadsho khawaariijta soomaalida muslimkaa dhiiggeeda bannaysatana allaha ka badbaadsho war axmedow bowa ducada ka aqbale aan iska dicino ku dadhi ah, absuu habaarna taagdaru wadheegi jari waarmadayow taasina ma kala qabato war kalamaanee dagaalkii saddexaad ee adduunka qarka loo saaran yahay waxaa toddobaadkii saddexaad socda xasuuqa iyo sirsifaynta lagu hayo shacabka falastiin reer galbeedka waxay indhaha ka laabteen arinta falastiin waxayna ku heshiiyeen in shacabkaasi la xasuuqo albaabadii diblomaasiyadda waa soo xirmeen shirkii nabadda ee qaahirana waa lagu kala tegey qaramada midoobey waxaa la yidhi way saqiirtay waxayna noqotay dukaan reer galbeedka u adeega iyo maraykan biyaha hoosaday iska arkeen iiraan oo ciil la dhimanaysana dagaalka yuhuudday u diyaargarowday kooxaha mitidiinta bariga dhexe ee iiraanka shidaal qaata waxay bartilmaamidsanayaan danaha maraykanka ee gobolka israa'iil albaabadii qasay taagan tahay si ay weer dhulkah u qaado xamaas waxay u diyaargarowday ciidanka cagta ee israa'iil xaaladdii bariga dhexe way karsamaysaa adduunkuna wuxuu u jeestay gudagalka dagaalka saddexaad ee adduunka isbeddel weynna wuxuu ku soo fool leeyahay eh. nidaamka maanta caalamka ka jira aryaa masar iyo sacuudigaaba hurdada ka kacaa lagu yidhi ayaa jiifaaya warkalamaani waxaa la yidhi eh. siduu beri walaalkii u akraday inanka haabiila eh. hawe badana waa soo jiriyo horor waxboobaaye had iyo jeerna dab waa huri jireen koo xabaaraniye habeen iyo dharaarkii u baxa oo ka hari waaya oo belada ku hawshooda waa lagu halaagaaye maantana hinraag baa socdiya tii horo kale hanti iyo wax laysugu hanjabay waa hub iyo xooge horoshiimo kii lagu dhufto waagii halakeeyey oo sii hor maray iyo sunbaa layshuwinayaaye hogaankii adduunkaoo dhan baa rag isku haysta dhankii guusha hoystaba fidnadu waa hig leedahaye hertankii labaad kuwii ku helay oo u hana qaaday oo hantiyey hashii lagu cubtamay ama sahaaneeday hebeelladii galbeedoo shartiya hagarta caadaystay hadday weli habkoodii rabaan inay ku haystaane haruubkooda buuxsamay inuu daata u halis aho axmedow hareeraha adduunka dabaa ka holcaaya abdulo weli kaa leeray qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qimihii nolosha la khasaarinayaa qalad baa qalad lagu saxayaa warmadayo mawejigii labaad baa lafta gareen hor istaagay warbo war mahaysaaniine laascaanood bay hadda ka shidan tahay anta bansiinku heleen shidan ama shidan miya hayaay warma muusa gooja cadde lagu soo dhoweeyey warwaaqlu maku riyootay horta adiga axmedow dadka riyadoo raxaa ku dabadhiga warfoor bontefeefku nidaamka caalamiga ahma ka mid yah war fidil alfadaana soo bibilaaw ilaaheeg nahriisa war buntland oo hooyadii federaalka inay taha noo tagtee madayow ku qabsa kuqadi maysid miyaad bilowd war weligii war kabadha xarandhiine asxanad lagu soo dhoweeyey madaxweyne yeesasi khaatumo war hogaamiye kumeelgaar ah laysku ogaayo goormaad madaxweyne u badeji fartilay kolkooyinkadarani ah, fidiisadey waleere war hadda kahor baa axmudoobe gudoomiye kumeelgaar ah inta laba sana laga dhigay oo toban sana madaxweyne yahay aryaadhaha xaadula yaabaysin ma waan hore loo dhihin ratii walba raabtiisiiyo rabadiintiisii waa rabya ratii walba rabtiisiiyo rabadiintiisii waa rabya warbow firdhiya inuu madaxweyne yahay muran kuma jidhee eh. garaad jaamac garaad ismaaciil oo dadkii soo dhoweynaya kamid mid ahay wuxuu yidhi eh. madaxweynihii hore suaal aal laga weydiiyey khaatamo uu ka jawaabi waayey eh. balse madaxweyne xasan shiikh ayaa ka jawaabay waana la ictiraafay dakhaatuma maanta ka bacdi laga wada hadli mayo waan wallaweyney haddama waxay isku raacdeen soomalilan inaa furfurtaan warwaaqlow eedda wallaweyn ha kuu dambayse muuse biixi iyo maxamed kaahin maxrixidayeen somalilan mase waa furfuraye waa mucaaridka somalilan muuse biixi waxay u qaadeen ninka reerudhaanshe dadku dhowraye mooyeene dhexda awrkii kaga lumay war musebixiina wuxuu ku jawaabay dhakhtar bay sukeen qoray adna weli ma adna weli ma dhaadanid anigoo wax dili kara duco qaadan maayee deegta qori wahay jarmiyuu taa ku bedelay waar bislowna kale tegay waa u taagnaa waran waxaa maqli jiray saad jabtaa loo hitiya bow loo dhitiya baad tiraadid war inagu ree nahay waxaan nidhaa ninna qori uu tuuray qajaftiisa kama naxo warbowa kalamaanay war ma haysaanayne salaadiintii buntland marjaca marka siyaasada laysku qabto loogu noqon jiray way iskhilaafeen iyagii baana laba garab u kala jabay qayb boqor burhaan baa hogaaminahaya qaybna islaan ciisaa hogaaminahaya anigaa shirka gudoominaya iyo anigaa shirka gudoominaya ayaa islaan ciise iyo boqor burhaanna isku haystaanin intii kalena labada aragti la kala safteen siyaasiyiintii laftarkooduna saddex baarti bay kala noqdeen qaybi madaxweyne deri la socotaa doorasho qof iyo la qabanayaa bay leeyihiin qaybna waxay leedahay suuragal ma ahana sidii hore lagu doorto qayb saddexaadna waxay tihi suuragal maaha xildhibaanada qof iyo cod lagu soo doorto goortaasna xildhibaanadu madaxweynaha ay ku-xigeenka ha doorteen khaatumo garafraad noqoteena waxay dhaheen hadda annaga nama qursaysa doorashada buntland war bashiirow ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay saas mare bowa maanta ma jidho war bashiirow waa su'aale labadeenna reerkaya weyno u ahwaayeen aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how nin la caarooday ciil daartiis calool farsamo kuuceeshiima nin la caarooday ciil dartiis calool saamo kuu ceeshiima war cabdulow adigaanba war hayne mar hore ciidciidkii shabaabka laga saaray cagafcagafaana la marsiiyey si aysan mar kale ugu soo dhuuman laba walaal isku uur ahee ma iidaysa karaan yadheega jari war kalemaanay war ma dagaalka ehelka walaalaha isku dilaya shabeellada dhexe shan gacmoodaa ku jirtaa layidhi shan gacmood war isdilihi ehel xaggee isugu wadaa mawaalinta war waa ehel isla dhasho abtiya adeer isu wada eh aysan ooyo abtama fiirsida korodheegi jire aysankiyo abti dilawna may leere war madeeyow shabeellada dhexe aysin lagama yaqaan laakiin igaar iyo abtigiisoo lagama yaqaan warwarkaa naga dhex gelinaya dagaalka sugaya shanta gacmood naga dhegaysta kow waxaa la yidhi waa shabaab oo u arka dagaalkaas inay ku badbaadayaan laba waxaa la yidhi waa siyaasiyiin raba xasan sheikh inuu ku fashilma dagaalka shabaab oo kula jiro saddex waxaa la yidhi waa saraakiil isbaaro u taal shabeellada dhexe kuwaasoo ka baqaya xasan sheikh hadduu shabaab ka soo jeesto inayna isbaaro u aalayn afar waxaa la yidhi waa maamulka hirshabeelle laftirkiisa oo far u laaban shan waxaa layidhi waa ganacsata hubbaaca geysa shabeellada dhexe oo rabta inuu u gadmo hadda intaasoo musiiba iskor saaran ayaa dagaalka qaraabada hurinaysaa layidhi mana qari doonno waa kashifaynaa hadda kadib hadday ka joogi waayeenna magacyadoodan sheegaynaa oo hebel iyo hebel aan dhahaynaa obobadhiigga shacabka bariis laga raadinahayaa war waa colkudhacyo tuuga ku ciidamisaye meesha in wax ku jiraan anugu waxaan ku ogaaday markaa arkay dad guryo gubayoo filin iska duubaya haddana arkay maleeshiya soo istaag taagtay meel barxada dhahaysa dagaalku dagaal qabiil maahane waa dagaal siyaasadeed iyo kuwa dhahaya annaga ninkii dagaalka shabaabka naga taageeri jiray dowladdaa eriday intaasoo dhan markaan isu geystay waxaan ogaaday laba jufoo dagaashay soomaalida kuma cusbee inkan wax kale u duugan yihiin warnimanyaw xasan sheekh waa iscadeeyey inuu shabaab la dirirayo shabaabna mar hore iscadeeyeen inay rabaan soomaali inay baabi'iyaan marka kuwa saddexaad ee fidnada ka shaqeeya ma iscadeeyaan iyaguna saddexaado ayaa jiray dadka soo caadibi jiray oo cidhiiri gelin jiray soo lama odhan war lutusadahadisin sheegas ama salligirunku duubanaa dadka lildhah wareegohayan warmadayow sowma maqli jirin hebel biyo calowhu ka kalluumaysanayaa aryaadhaha guurana waxa uu yidhi eh. dadkaad magriiday masleexey mixnay eh. dhaasha maarkay timaad eh. dadkaad magriiday masleexey mixnay dhaasha maarkay timaad war cabdullah waxaan kaloo dilowday nin daweyn la leeyahay dembi uu bar leeyahay inuu daara ma ogola daaraanta boogta leh adiga naftirkaaga waxaa horay loo yidhi yood ilaawda sharwadeeshiidadhaafima waxou shiinsaana waa shaalay sharwadeeshiidadhaafima waxou shiinsaana waa shaalay warkalamaanay war mahaysiine tartan nin kale kalamaanay furinta joogtay war safiirada dagaalka ee kalamaan war hore miyaanan ku waran aagga hore waxaa noogu jira boobayaal culus kaalayaashi ma dhaqaajiyeen war halgankiiyo dagaalkiiyo markii hugunku soo yeeray halhaleen rag baan ugu dirno howl kusii maqan miyaan lagu dhehen war waxba laydinma sheegi karo adinkaa wax sheegee artii furunta shabeellow ee gobolka mudug ay ku soo qabteen kalamaan layfa taliyaha hogaaminaya ciidamada gorgor ee ku guurguurtay godoodka shabeellow suulluuge waxaa lagu soo sawiray isagoo dhex buushkii ay amiirada khawaariijta shabaab dhisteen waa buushashka khawaarijtana ma la qanimaystaa warwarkaa naga dhexgelinine taliyuhu wuxuu yidhi fillada ka qabow kana qarash yar war anuu god khawaariij gala kuuma sheegine kalamaanaa shabeellow ku soo qabataankuu idhi barnaamij layfa ah. warbow fillada qabow la sheegahayo madaxweynaha u guurahaya war xerta kalamaana ee shabeellow abwaan saal oo ka mid ah wuxuu yidhi khawaariij bila uma harine u dhiman war caleesuulkaarshe wuxuu yidhi dhan baad isbumbunisebay maxaa yeedhaywarqarameey muxuu dhihi waaye eh? guutooyinka facebook iyo ciidamada waarso war hanka olaaleela qarankaa dhacay wurbawa taajiyatm eh? intay ceeldheer iyo ceelbuur dhaafeen eh? miyay shabeellow kalamaan ku qabanayaanin war hirta kalamaan qof runta shabeellow roogda waliba ku mid haay abwaan calishaan iyo tumanoo tuudujayoone galabjay kala wedad waana mayba ka aalayno markaas lay furunta ku kooy warmadooba barnaamijkaaba furun lagu qabtee sow furunluga kooy war gobolka bakool goormay tegayeen warnima maalintiisa shariif shaaciyo ka mid ahaa xarta kalamaana shabeello wuxuu yidhi allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u siimin allahayow nin daacada allahayow nin daaliina fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysan uu farsameynaya nabadgelyo